الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحوال بناء الفعل الماضي أحوال بناء الفعل الماضي waxaynu ku jiray kitaabkii juskii labaad النحو الواضح juskiisii labaad الجuز الثاني min kitaab النحو الواضح waxaynu soo qaadanay duruustii ugu horeysay ee juska labaad ku bilaamayey صaحيiح الآkhir iyo muctal الآkhir الmbني والmعرب waxaa la ydhahda أnواع البناء iyo أnواع الإعrاab oo darsigii hore aynu ka soo baxnay kitaabkan labaad aad iyo aad buu uga duwan yahay kitaabkii koobaad aljuz اwal soo aada juz اwal duruustiisu waxay ahayd duruus aad iyo aad u sahlanoo fududoo ay culummaduna soo koobeen kitaabka labaad mustawuhu xoogaa aad buu kor ugu kacaya yani waa duruus badan baa ku jirta oo runtii qaar ka mid ay culus yihiin marka halkan oo kale marka la marayo waxaan mararka qaarkood idhaa waxaa ardaygu markuu halkaa marayo darsiga imika aanu ka bilaabayno axwaal binaa ficl ilmaadi ficilada markuu qaato soo socda darsigan iyo labada darsiga ku xiga maalan ama xataa halkaa markuu ku joogo waxa fiican inuu matn ajruumiya uga wareego juska aljuz awal markuu soo qaato kitaabkan iyo qaybta imika mucrabka iyo mabniga iyo anwaac binaa iyo anwaac icraab halkaa markuu marayo dee qofku markii ugu horeysa ay tahay oo naxwoba barto oo ay bilowgii tahay halkaa inuu matnu ajrumiya uga wareego lannu matnu ajrumiya wuxuu ka soo bilaabaya haddaynu halkaa oo kale imika ku noqon lahayn de badankiinu amaad soo qaadateen ama imika ama digataane waxa weeye wuxuu ka soo bilaabaya ismigii ficilkii xarafkii aad hore usoo qaadatay kitaabkii koobaad aad kusoo qaadatay alkalaam iyo aljumla mufiida ayuu ka soo bilaabaya ismiyo ficil iyo xarf waad soo qaadata kaasuu in badan xooga saaraya matnu cajrumiya oo ismiga calaamadihiisii lagu garanayay iyo ficilka calaamadihiisii iyo xarafka calaamadihiisii oo aynu hore mar wax ka soo qaadanin laakiin uu dhammaystirayo calaamado badan oo maaragta aad iyo aad mufiida u tirinayo ayaa ku xiga alcraab wlbina mucrab iyo mebnigana soo qaadani iraab iyo bina iyo anwaac lbina ama anwaac lcraab ayaa haddana baabkii baabulcraab baa ku xiga oo binihiina lagu dari karo la raacin karo ayaa ku xiga waxaa ku xiga marka halkaa lasoo dhaafo baabu macrifati calaamaat alcraab oo wixii wax lagu icraabayey wa calaamatu rafcihi adama ama wa calaamatu rafcihi alwaaw calaamatu nasbihi kada wacalaamatu jarihi kada wacalaamatu jasbihi wixii wax lagu ciraabayey ama wii wa lagu rafcinay iyo wii wa lagu nasbinay wii wa lagu jaray halkaa galay halkaa xataa baabkaas oo baab muhiima ah oo si degan marka loo dhigto ee la yaryareeyo runtii naafica marka la dhaafo wuxuu galayaa baabulafcaal matnulajrumiya oo ka kooban sida imika darsigan oo kale aan ku qaadanayno darsigan sidaan ku qaadanayno waxaa ka kooban sida matnulajrumiya u dhigay alafcaal aaa maadi wmudaaric wamr ayuu odhanaya falmaadi maftuuxu laakhiri abada halkaasuu maadiga intaasu kaga baxaya falmaadi maftuuxu laakhiri abada marka mustawaha ardayda kolba dhiganaysay ku xidhanta macalinku markay ardaydu bidaayi tahay ay mubtadiin yihiin ay bilow yihiinna halkaasuu ku dhaafaya wuxuu odhanaya ficil maadigu fatxa lagu bineeya daraba mabniya cala alfatxi jalasa ficlu maadi mabniya cala alfatxi intaas ku daynaya haddii ay mustawaha ardaydiisu fiican yihiinna dee tafaasiisha halkan imka kitaabku inoogu dhigay ayuu u dhaafaya oo tafsiilkan u galaya marka duruusta inoo soo socota badankoogu ajrumigu si toosa uma dhigamo waxaa lagu dhigtaa yani halka ugu horeysa lagu soo dhigtaa maalan waa mutamimka ayaa ayaa lagu dhigtaa marka eh, halkan waxaynu ka bilaabaynaa ficiladii uu labada sheekh way iska dhammaystirayaan usluub fiican oo runtii muyasara yani waxa weyaan sahla bay ku dhigayaan laakiin maadada meesha ku jirta ayaad xoogaa moodaa arday bilow inay ku culus tahay waan isku dayaynaa insha allahu tacaala inaan bal dhaadhicinno ama aynu ka dhigno wax la fahmi kara insha allah halkan markaa axwaalu binaa'i alficl almaadi ficilka maadiga waa mbni horay baynu soo aadanay inuu mbni yahay bina baynu soo qaadanay lann waxaynu ficilada waa maadiga muaaric iyo amar ficilka muaaric oo keliya ayaa ka mucrab labada kale waa mbni maadigu marka jamiic afcaali maadiya mbni ba waxaynu halkan ku dhiganaynaa axwaasha mabnigiisa uu leeyahay ficil maadigii marka la baado allo wixii ficil maadi ah luqada carabiga aakhirkiisa wuxuu ku binaysan yahayna la fiiriyo imise xaaladood baa la helay maalan qaarkood waxaa laga yaabaa inay fadxisan yihiin waa siduu u badan yahay ficil maadiga inuu kordhiga yahay oo la odhanaya maalan daraba ama jalasa qara'a kataba akhada u fadxisan yahay ficlun maadi mabniya cala alfatxi weeye laakiin goor walba ficil maadigu miyuu fadxisan yahay akhirkiisu ma fatxuun baa lagu binaya mise waxyaabo kalea jira bilun waa wuxuu aakhirku laazime faxun buu laazimaa mise sukuun baa jira maalan mar la reebo damma ma jirta mar la godo axwaashaasu ka hadlay marka marka u horeysa wuxuu inoo sheegi doonaa afar shay baa jira shayo badan baa ama damaayirta waxa la dhaha damiirka oo waxa jira la xidhiidha ficila ficilada la xidhiidha afar damiir ama aar magacuyaal aar shay buu halkan inoogu iman doonaa aartaasaynu horta sharaxayna mid waxaa la dhahdaa waawuljamaaca waawuljamaaca waa damiir min adamaa'ir damaairtuu ka mid yahay waa faacil halkan oo kale markuu ficilka sidaanuu kale ula xidhiidho faacil baa la icraabaya waa damiir waawuljamaaca ficilmaadiga markaa la xidhiiriyey jalasa wuxuu noqonayaa jalasuu way fadhiisteen jamc badan bay sheegaysaa wowdu oo raga jalasuu way fadhiisteen dahaba markaa la xidhiiriyo dahabuu qara'a qara'uu dakhala dakhaluu kharaja kharajuu qaama qaamuu caada caaduu shariba sharibuu shaareye buu wooda maxaa la dhaa waaw ljamaaca asalkaygu rag bay ku tustaa jamaacatu dukuur waxaa ka soo horjeeda wowda waaw ljamaaca oo haweenkii jamaca aha ku tusta waxa la dhaa nuunu niswa xagga macnaha iska soo horjeeda hada ljamaacati dukuur wa haadihi ljamaacati linaaf wowdu waxay ku tusaysaa jamaacatu dukuur nuuntuna waxay ku tusaysaa jamaacatu linaaf haweenkii bay kutusaysaa aniswa waxaa la odhanayaa jalasa jalasna waa nuun keliya oo kordhigan jalasna kharaja kharajna haweenkii bay baxeen wey dakhala dakhalna akala akalna shariba sharibna calima calimna carafa carafna fahima fahimna marka ragga waxaa la dhaa fahimuu haweenkana waxaa la dhaa fahimna ragga waxaa la dhaa akaluu haweenkana waxaa la dhaa akalna wowda waxaa la dhaa waaw ljamaaca nuuntana waxaa la dhaa nuun niswa ama nuun linaaf nuun niswa nuunti jamaacatu niswada ku tusaysa haweenka afartii labaad halkaa ku haysata labada kali waxa weeye markaad idhaahdo fataxtu iyo fataxnaa fataxtu tadaa waxaa la dhaha attaau lmutaxarika attaau almutaxarika waa taa xarakaysan maaha saakinadii fataxat taasi waa taa taniis asaakina tan waxaa la dhaha attaau almutaxarika fataxtu kharajtu akaltu qara'tu jalastu nimtu saasaa loodhan attaaw almutaxarika ladha waa la godi karaa fataxtu way xarakaysan tahay xarakadu waxay noqon kartaa damma waa la fatxin karaa fataxta waa la kasrin karaa fataxti iyadoo macnaha loo eegay haddaan fataxtu idhaana iska hadlay fataxta albaaba haddaanku idhahdo adaan kula hadlaya adiga albaabka furay fataxti albaaba haddaan idhaahdo gabadh baan la hadlaya marka taada waa la godi karaa qara'tu ana qara'tu waa la kor dhigi karaa anta qara'ta ya muxamed waa la hoos dhigi karaa anti qara'ti ya faatima qara'tu qara'ta qara'ti dhammaantoodu waa waxaa laysku yidhaha attaa'u almutaxarikatu taa'u faacilna waa la yidhaha taa'u faacil taadii faacilka ahayd leanno iyada lafteedu waa faacil taa'u faacil waayahay waxaynu haysanaa waaw ljamaaca qara'uu nuunu niswa qara'na iyo ataa lmutaxarika qara'tu ama qara'ta haya mid baa inoo hadhay naa addaallatu cala alfaacil balana naa nuun keliya maaha waa nuun iyo alif naa addaall cal aacil naa aacile iyaduna oo aacil kutusaysa waxaa la odhanayaa fataxnaa waan furay qara'naa waan akrinay katabnaa waan qoray jalasnaa akalnaa sharibnaa waa naa taasina naa addaalla cal aacil afartii shay ka ficil maadiga la xidhiidhayeen halkan ku baranaynay waa sheeg maaha afar keli lama xidhiidha shey kalaa jira laakiin kuwani isbedel bay ku samaynayaanoo ujeedday halkan leeyihiin afartii maxay ahaayeen waaw ljamaaca nuun niswa ataa mutaxarika ataa lmutaxarika aye iyo na na addaalatu cala alfaacil maadi aacilka kutusa soo aar ma aartaasi marka u horeysa waa inaad fahamto ficilka waa inaad raacin karta maalan ficilka naara naara wuu eegay ama uu feeriyey ficilka waa inaad la xidhiidhin karto waaw jamaaca la xidhiidhi haddaad tidhahdo waxaan odhanaya nadaruu nuunu niswa la xidhiidhi nadarna waxaad la xidhiidhsaa ataa lmutaxarika nadartu ama nadarta ama nadarti waxaad la xidhiidhisaa naa addaalla cala alfaacil nadarnaa jamiil ficil maadiga haddaba afartaas saddex ka midihi haddii ay la xidhiidhaan waxay ka dhigaan mabniyun cala sukuun aakhirkiisii way reebaan maala jalasa siin baa u dambeeyey jalasa wuu kordhigan yahay waa mabniya cala alfatxi waxaan la xidhiidhinayaa ataa lmutaxarika waxaa lo odhanayaa jalastu siinkii ficilka u dambeeyey muxuu harkisan yahay jalastu waa sukuun soo maa waxaa lo odhanaya ficlu maadi mabniya cala sukuun akhirkiisi wuu sukuunsan yahay naadii la xidhiidhi jalasna waa mabniy cal sukuun nuun niswa la xidhiidhi jalasna ficilka akhirkiisi u sukunsanya ah u waa mabniy cala sukuun ah. maalan waxaad soo qaadataa kharaja kharaja waxaad la xidhiidhsaa ataalu mutaxarika kharajtu sooma reebna kharaja jiimkii u dambeeyey sooma reebna waa mabniya cala sukuun la xidhiidhin nuun niswa kharajna mabniyu cala sukuun naadii la xidhiidhi kharajna mabniyu cala sukuun saddex ka mida afartii ficil mudaaric ficil maadiga la xidhiidhaysa saddex ka midii maxay ka dhigayaan ficilka mabniyu cala sukuun aakhirkiisi bay sukuurinayaan wareebayaan ficlu maadin mabniyun cala sukuun buu noqonaya fatatu waa tadii fataxnaa waa naadii fataxnaa waa nuun mabniya cala sukuun wey afartii maxaa soo haray markay saddexdaasi ficilmaadigii ka dhigeen mabniya cala sukuun maxaa soo haray waawul jamaaca iyadana waxay ka dhigaysa ficilka akhirkiisa afiirin waan la xidhiirinaynaa ficilmaadigii waan akrinaynaa akhirkii wuxuu xarakisan yahay aynu fiirinayna jalasaan la xidhiiri jalasuu muxuu xarakaysan yahay aakhiru ficli dama maxay ka dhigtay markaa ficil maadigi mabniyun cala dama ma cala dami mabniyun cala dami kafara kafaruu aamana aamanuu qara'a qara'uu kataba katabuu jalasa jalasuu fataxa ficlu maadin mabniyu cala dam afartii sheenu haaxayna afartiiba intaasay ku dhigeen saddex ka midii waxay ka dhigeen mabniyin cala sukuun waawiljamacana muxuu ka dhigay mabniyan cala dam imise xaalatu binaa baan haysana imise xaaladoodoo kala duwan baan halkaa ku haysana laba xaaladood mar sukuun baa lagu bineeyey saddexdii mid ka midii markuu la xidhiidho mabniyan cala sukuun waa xaalad marna dam baa lagu bineeyey oo markay waawiljamaaca la xidhiidho muxuu noqday mabniyan imise xaaladood baynu haysanaa laba xaaladood ficilmaadigu wuxuu leeyahay saddex xaaladoodoo keliya saddexda xaaladood waxaad u baahan tahay keliya laba xaaladoodoo keliya inaad fahanto laba xaaladoodoo keliya waana labadaa soo sharax marka uu ficilku noqonayo mabniya cala sukuun inaad fahanto marka uu noqonayo mabniya cala dami ficilmaadigu markuu noqonayo inaad fahanto labadaa xaaladoodoo keliya loo baahan yahay labadaa haddaad hayso xaaladda saddexaad waad haysaa goormuu nodaa kusoo celiya xaalada kooaad mabniya cal sukuun goormu nodaa icilmaadi maxaa la xidhiidhaya nuun niswa ama ataa mutaxarika ama naa adaalatu cala acil saddexdaa midkood haddaad la xidhiidhso muxuu noqonaya mabniya cal sukuun waa o waa xaalad xaalada labaad mabniya cala dami buu noqonaya goormuu noqonaya mabniya cala dami waaw ljamaacu keliya hadday la xidhiidho darabu dahabu xaalada saddexaad waa mabniyu cal اfaxi waa ti asalkahay fatxa lagu binaynaya waana tafciilmaadi ku badan yahay goorma wixii labadaa ka soo hadhay weeyaan labadaa xaaladoodee hore mid waliba wuxuu lahaa wax loogu soo hagaago saddexdaa midkood markay la xidhiidhaan waa mabniya cala sukuun waawiljamaaca markay la xidhiidho waa mabniya cala dami intaa afartaa midina haddaanay la xidhiidhin waa afare saddex meela iyo mid meela ficil maadiga saddexdaa afartaa midna haddaanay la xidhiidhin waa wixii ka soo haray labada xaaladood muxuu noqonaya mabniyun cala lfati markaad dhahda jalasa saddexdii xaaladood mid ku yahay ma saddexdii kuwii waxaa la xidhiidhay mabniya cala sukuunka ka dhigay jalasa waxba la xidhiidhay kuwii sukuunka ka dhigaya lama xidhiidhin waawljamaca miya la xidh markaa jalsa dha jals lama xidhi muxuu noqonayaa jalsa wixii ka soo hadhay soo maaha waa mabniyu cala alfatx haddii aan idhaahdo jalasa bal ka warrama jalasa xaaladdii mabniyu cala sukuunka ee saddexda shay ku xidhnayd miyay ku jirtaa aliftu jalasa alif baa la xidhiidhay miyay ku jirtaa may kuma jirto marka xaaladii mabniya cala sukuunkii maaha idan mabniya cala sukuun waa inay saddex midkood la xidhiidhaan waayo xaaladii mabniya cala damigii mayay tahay ma waawljamaaca la xidhiidha ma lama xidhiidha maxay noqonaysaa wixii ka soo haray soo maha wixii ka soo haray muxuu ahaa labadaa xaaladooda hore wixii ka soo haray muxuu ahaa mabniya cala alfatxi jalasa waa mabniya cala alfatxi ficil kalea jiro adag oo qaacidada haddaad fahantay aad fahmayso halka saddexda xaaladood mid ku galaya waa dacaa waxba lama xidhiidhi ficilkaas waa ficil maadi sidiisiia lam yatasil bihi shay dacaa halkuu ku jiraa saddexdii xaaladood ma qoladii wuxuu ku jiraa mabniya cala sukuunkii ma wuxuu ku jiraa qoladii mabniya qaybtii labaad ee mabniya cala damidii mise qaybta saddexaad ee mabniya cala alfatxi ee wixii ka soo hadhay halkuu ku jiraa ficilka dacaa waxaan ka soo bilaabaya waxaan leehay saddexdii ka dhigi jiray mabniya cala sukuun dacaa manuunu nis waa la socda oo la xidhiidha maya ataawul mutaxarika miyay ku jirtaa maya naa addaalla cal aacil miyay ku jirta qaybta mabniya cal sukuun maahaan lehay kolabaa saddexdii haddaan saddexdii lagu hayn mid ka mid a ah, maaha mabniya cal sukuun xaaladdaa wuu soo dhaafa waxaan ka hegayaa inuu ku jiro xaaladda labaad oo ah mabniya cala dami waaw ljamaaca miyuu la xidhiidhay dacaa uguba la socoto xaaladaana maaha labadaa xaaladood markuu soo dhaafo muxuu noqonaya wixii ka soo hadhaa la yidhi iyada lama tilmaamin waxa u dambeeya iyo waxa la xidhiidha iyo la xidhiidhan iyo la xidhiidhin lagama sheekayn hawsha labadaa xaaladood ee hore waxaan ahayn oo dhani maxay noqonayaan daa halkuu ku jira mabniyin cala sukuun ba mise waa mabniyin cala dami mise waa mabniyin cala fatxi mabniyin cala alfatxi mabniyin cala sukuun haddaan idhaha idan wuu reeban yahay ba akhirkiisa dacaa alifta u dambaysa way sukuunsan tahay haddaan sukuunka eegoon mabniyin cala sukuun idhaha maxaa diidaya waxaa diidaya ficil maadigu mabniyin cala sukuun wuxuu noqdaa saddex shay mid ka mida marka la xidhiidho nuununisfa waa in laga helo haddii kale waa inay ataal mutaxarika la xidhiidho ama waa inay naal la xidhiidho saddexdaa mid ka mid hadday la xidhiidhaan buu mabniya cala sukuun noqdaa haddii kale ma noqdo mabniya cala sukuun saddexdii midna lama xidhiidhsano sooma ma noqonayo mabniya cala sukuun maaha kolba wixii kaa horbaxayna yani iyo iyo waxaad u malaysa ma waxa qaacidu ku socda marka ficilmaadigu saddex xaaladood buu leeyahay saddexda xaaladood laba xaaladood oo keliya inaad fahanto ayaa lagaaga baahanya xaaladda saddexaadna maxay noqonaysaa wixii ka soo haray meelo badan baa sidaasa malka marka in ismiga iyo ficilka iyo xarafka la dhiganayo waxa weeye ismiga la qeexaa calaamadihiisa la bartaa suu qofku uga soco ficilka iyo xarafka uga garto haddana ficilkaa la qeexaa calaamadihiisaa la bartaa saad iyagana labada kale uga socda ficilkii uga garato xarafka markii la gaaro waxba logama baahno lann haddaad ismigiina baratay ficilkiina aad baratay oo taqaano labadaa kala garanayso waxaan labadaa haynin muxuu noqonayaa xaraf buu noqonaya waxaa la odhanaya waa wixii ka soo haray axwaalu binaa'i alficli اlmaadi marka alficlu اlmaadi baan halkan ku haynaa binaa waa mabninimadiisa binihiisa uu mabniga yahay inuu mabni yahayna horaynu usoo baranay laakiin waxaa darsiga lagu baranaya axwaalka maxaa lagu baranayaa xaaladihii imse xaaladood buu leeyahay binihiisu imse xaaladood saddex xaaladood mabniyun cala sukuun baa ka soo bilaabaya halka ugu dambaysa mabniyu cala fatxi baa laga bilaabaa laakiin fahamka iyo agga waxaa laga soo bilaabayaa mabniyan cala sukuun iyo mabniyu cala dam maxaa ugu dambeeya mabniyu cala alfatxi farka ugu badan mabniyu cala alfatxi goormuu mabniya cala dami noqdaa saddexdaa su-aalood ma ka jawaabsa markay nuununa soo la xidhiidho waxaan ujeedaa mabniya cala sukuun goormuu noqdaa mabniya cala sukuun markay nuununa soo la xidhiidho ama ataa lmutaxarika ida tasalat bihi nuunu niswa aw itaa lmutaxarika aw naa adaalatu cala alfacl mataa yakuunu almaadi mabniyan cala dam ida tasalat bihi waaw ljamaca wamataa yakunu mabniyan cala alfatxi ida lam tattasil bihi هذه الأربعة أحد هذه الأربعة إذا لم تتصل به نون النسوة ولا تاء ولا التاء المتحركة ولا ولا نا الدالة على الفاعل ولا واو الجماعة أفرتن مد كمدي هداني لا حديدي أما وحا لا حديدان أما يانا لا حديدين أفرتن مدنا هداني wuxuu noqonaya mabni cafwan fii ma cadaa dalika aad odhan karta wixii intaa ka soo haray labada xaaladood wixii ka soo haray waa mabni cala fatx alamila tusaalayaashii ishtadda albardu waxaa adkaaday qabowgii madhaxantii haara waxa kacay oo kacsan algubaaru boorkii nazala waxa soo degay almadaru roobkii ayaa da'ay ishtadda haara nazala waa ficilo maadia ah. saddexdii mabniya cala sukuunka ka dhigaya lama xidhiidhin oo ishtadada haddaan la xidhiidhiyo saddexdii muxuu ahaa lala xidhiidhiyo nuun niswa iyo la adaala cal اfaacil iyo ataa mutaxarika lala xidhiidhiyo waa la reebi lahaa ficilka akhirkiisa shtada imika u fadxisan yahay ficilka akhirkiisa waa la reebi lahaa wuxuu noqon lahaa ishtadadtu ishtadadtu ishtadadnaa iyo ishtadadna aara haddaan la xidhiidhiyo wuxuu noqon lahaa urtu urna urna nazl haddaan la xidhiidhiyo wuxuu noqon lahaa nazaltu nazalnaa nazalna mabniya cala sukuun buu ficilku isku bedeli laha lalama xidhiidhin waawljamaaca haddii lala xidhiiriya maxay noqon lahay ficladani mabniyun cala dami ishtaduu saaruu iyo nazaluu intii midna lama xidhiirin afartii shay aynu halkan ku baranayna midna lama xidhiirin muxuu noqonayaa markaa ficilkaas ficlun waa wixii ka soo haray xaaladdii ka soo haray ficlun maadin mabniyun cala alfatx alawlaadu caruurtii laibuu way ciyaareen laibuu laciba buu ahaa laibuu waaw la xidhiidha alrijaalu raggii saafaruu way sifreen saafara saafaruu waaw alcumaalu shaqaalihii tacibuu way daaleen taciba taibuu maxaa la xidhiidha kuwa saafaruu lacibuu tacibuu maxaa la xidhiidha waawul muxuu noqonayaa ficlu maadin mabniyun cala dam laba xaaladood baad haysataa imika markaanay waxba la xidhiidhin ama kuwani gaar ahaan aanay la xidhiidhin oo mabniy cala waaw ljamaca marka la xidhiidho mabniyun cala dami inta amilada soo hadhay maxay ka sheekaynaysaa mabniyun cala sukuunki wey saddexdii damiir baa la socda laakiin mid buu laba ka kala dhigaya leanno ta'da maxaa bannaanayd in la idhaahdo fataxtu oo la godo iyo in la kordhigo ataa lmutaxarika fataxta iyo xataa mid aanu qorino in la hoos dhigo fataxtii iyo kuwo kale xataa raaci kale inay xarakaysantahu baa sharte fataxtu fataxta iyo fataxtii mararka qaarkoodna fataxtuma fataxtum fataxtunna ilaa lix baa laga dhigaa taadoo keliya isbabedelkayga ilaa lix bay noqota fataxtu fataxta fataxtii fataxtuma atuna waxaasoo dhan waa labuu ka soo aadanaya isagu wuxuu soo qaadanaya fataxtu ta'doo godan iyo fataxta iyadoo kordhigan waa ataa mutaxarika fataxtu lbaaba albaabkii baan furay talaqaftu lkurata kubadii baan qabtay iyo akhadtu jaa'izatan waxaan qaatay abaalmarin jaaiza fataxtu talaqaftu أdtu tadi baa la idhiidha ata muaarika ficl maadi mabniy al ukuun tadu waxay ka mid tahay saddexdii sukuunka ku banaynaya ficil maadi sadaqta fii qawlika run baad sheegtay cadalta cadaalad baad samaysay fii xukmika xukunkaagii axsanta wanaag baad u samaysay ila naasi dadka sadaqta cadalta axsanta waa ficlu maadi mabniy cala sukuun maxaa la xidhiidhay ma nuununis waa la xidhiidhay ma naa baa la xidhiidhay mise attaalmutaxarikaa la xidhiidhay attaalmutaxarik markii dhoweydna way gudnayd fataxtu iminkana way kor dhigan tahay fataxta waa islaamkii waa attaalmutaxarika albanaatu tacallamna gabdhihii waxay barteen alxiyaakata tolidii dharka alummahaatu hooyooyinkii acamna wlaadahunna caruurtoodii bay cunto siiyeen oo quudiyeen alfatayaatu gabdhihii dhallinyarta ahaa ratabna almaaidata waxay hagaajiyeen miiskii miiskii bay sallaxeen ama hagaajiyeen tacalamna way barteen acamna way quudiyeen ratabna way tartiibiyeen ama way hagaajiyeen waa ficlu maadin mabniyu cala sukuun maxaa la xidhiira ficil maadiga nuunu niswa oo jamca dumara ku tusaysa tacallamna acamna aabna akalna haribna qara'na jalasna fahimna iclmaad bay micalsku wey kharajnaa waxaan u baxnay ila alxuquuli beeraha ama seeraha istanshaqnaa waxaan soo qaadanay soo neefsannay alhawaa annaqiya hawa saafia ayaanu soo qaadanay qaafnaa alazhaara qaafna alazhaara waxaan soo guranay ubax ayaanu soo goosannay arajnaa istanshaqnaa qaafnaa waa ficlu maadi mabniyu cala sukuun maxaa la xidhiidhay naa addaala cala aacil goormuu ficil maadigu noqdaa mabniyan cala sukuun saddex shay midkood marka la xidhiidhaa naadaa u dambaysa ka bilow naa addaala cala alfaacil kharajnaa waa kow nuunu nisu ha ku xijisi albanaatu he tacallamna dahabna akalna waa mabniya cal sukuun na adaala cal faacil iyo nuun niswa ta saddexaadna maxay ahayd attaa lmutaxarika oo haddaad doonta aad godi karto haddaad doonta kor dhigi karto la hoos dhigi karo attaa lmutaxarik fataxtu ama fataxta saddexdaa mid ka mid hadday la xidhiidhaan muxuu noqdaa ficil maadigu mabniya cal sukuun waaw ljamaca marka la xidhiidha muxuu noqdaa mabniya cala dami wixii ka soo hadhay labadaa xaaladoodna mabniya cala fatxi alficl اmaadi yubna waxaa lagu bineeya cal اfatx ayaa lagu bineeya tii asalkahayd buu ka bilaaba fatxaha asala oo ficilmaadi kuu badaya yubna cala اlfatxi iyada xaaladeeda lama sheeg sheegi karo markuu sidaa yahay markuu sidaa yahay markuu sidaa yahay lama odhan karo guud ahaan ficilmaadiga fatxa lagu bineeyaa ilaa laba meelood mooyaane buu odhanaya ilaa laba meelood markay waawljamaaca la xidhiidho oo mabniya cala dami buu noqdaa iyo markay saddexdii mid kamiday la xidhiidhaan muxuu noqonaya mabniya cala sukuun alficlu lmaadi yubna cala alfatxi fatxa lagu bineeya ilaa fii mawdicayn buu jeedaa labadii noleed buu ku tirinaya ilaa ida itasalat bihi markay la xidhiidha mooyaane waawuljamaacati markay la xidhiidho darabuu dahabuu akaluu maxaa lagu bineeya marka fayubna waxaa lagu binaynayaa mabniy cal dam buu noqonaya aw itaalat bihi wailaa ida اtasalat bihi markay la xidhiidha mooyaane ataa lmutaxarikatu taadii xarakaysnay fatatu fatata fatati taadaas markay la xidhiidha mooyaane waa ko aw nuunu niswati ama haweenka nuuntoodii aw naa ama naa ay la xidhiidho naadii addaalatu ku tusaysay cala aacil aacilka ku tusaysay wuxuba wada faacil naadun buu raaciyey addaalatu cala alfaacil macnahana ku jira wuxuu keligeedu raaciye insha allahu halkeeda ku sharaxi doonaa laakiin damaa'irta afartayn baranaynin ficilka hadda la xidhiidinaynin afartuba wada faacil waaw ljamaacu waa faacil muxuu ahaa attaaw mutaxarika waa faacil nuun nisuhu waa faacil naadanina waa faacil iyada wuxuu u raaciyey addaalla cal aacil keligeed u raaciyey oonaa waawljamaaca addaalla cal aacil aanu odhan saddexdaa hore weligood faacil ama wax faacilka isku mid yihiin oo laydhaa naaibu faacil unbay noqdaan weligood faacil ama naaibu faacil laakiin naadu faacil bay noqotaa mafcuul bay noqotaa majruur bay noqotaa xataa xarfujar iyo idaafiya wax lagu jaray marka iyadu maadaama ay noocyo badan leedahay marka ay addaalatu cala alfaacili tahay bay baabkan soo galaysa markay faacilka tahay maaha markay mafcuulka tahay saasuu ugu daray fayubna cala sukuuni sukuun baa lagu baneeya fayubna cala sukuun saddexdaa midkood markay la xidhiidho ilaa ida itasalat bihi attaaw almutaxarika aw nuunu niswa aw naa addaalatu cala alfaacil saddexdaasni midkood markuu la xidhiidho mooyaane fayubna ficilkii maadi waxaa lagu bineeyaa haddii saddexdaa midkood oo la xidhiidhan maxaa lagu bineeya cala sukuun allah